iyagoo rabo oo jecel ayay quudinayaan yay siinayaan miskiinan bay siinayaan wayatiiman agoonkiina waa siinayaan wa asiirankii maxbuuska ahaana waa siinayaan oo wax xiriirinayaan oo xoolahooday ku xiriirinayaan iyagoo gaajaysan oo u baahan ayay haddana naftooda intay ka qaadaan siinayaan وعn abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra jaءa rajulu ilى الnabiyi salى اllahu عalayh walih wasalam nin baa nebiga u yimid faqaala wuxuu ku yidhi inii majhuudun anigu waxaan ahay qof gaajo ay hayso qof dhibaataysan qof diifaysan baan ahay oo rafaadsan gaaja aad iyo aad ii haysa fa arsala nebigu hadduu warkaa maqlay wuxuu u cidiray ilaa bacdi nisaa'ihi haweenkiisii qaar ka mid ah haweenkiisii qaar ka midu wuxuu yidhi war guriga heblaayo ha la tago waxaa laga soo dhowro fa qaalat haweenaydii waxay soo tidhi waladii bacadaka bilxaqi ilaaha xaqnimo kula soo diray baan ku dhaaranayaa nebi muxamedow maa cindii aniga agtayda ma ahaanin maaun biyo xitaa ma haysto biyo xitaa ma hayo wax kalaba daayo uma arsala ilaa ukhraa haweenay kaloo haddana u cidiray faqaalad iyadana milu dalika sidii oo mila daalika sidii oo kaley tidhi xataa qulna ilaa ay dhaheen kulluhunna dhammaantood mila dalik sidii oo kale ilaa ay dhaheen sagaalkii guri guri walba wuxuu leeyahay waxaan biyo xitaa biyo ma haysanno ama waxaan biyo ahayn ma hayno laa wladii bacaaka bilxaqi ilaha xaqnimo kugu soo diray baan ku dhaaranaynaabay dhaheen haweenkii oo dhan sagaalkoodii maa cindii ilaa ma biyo mooye wax kale ma hayo faqaala nabiyu sal اllahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi man yudiif haddii guryihiisii ay sidaa noqdeen ninkanna isaga uu marti u yahay waa inuu dadkii muslimiinta ahaa weydiiyo oo markaasuu nebiga calayh salaat salaam intuu saxaabadii ka dhex kacay buu wuxuu yidhi man yudiifu yaa martigelinaya haada kan yaa ii martigelinaya alleylata caawa ninkan yaa ii martigelinaya caawa aniga waa martidaydiiya faqaala rajulu min alansaar nin reer ansaareed baa wuxuu yidhi ana yaa rasuul allah aniga rasuulkii allo macnuhu waa mahay isaga naftirkiisa gurigiisa wax badan kuma oga laakiin martidii nebiga inuu qaatuu raba martidii nebiga calayhi salaatu salaam gurigiisa wax looga soo waayey inuu isagu qaatuu doonaya faqaala markaasuu wuxuu yidhi ana yaa rasuul allah rasuulkii allow anaa qaadanaya faاnطalaqa bihi martidii buu la tegey ilaa raxlihi reerkiisii ayuu la aaday faqaala limra'atihi martidii markuu gurigii geeyey ayuu xaaskii si gaara ah oola hadlo wuxuu ku yidhi akrimii dayfa rasuuli اllaahi sal اllah alay wasalam war karaamee caawa martida nebiga salawaat اllah wasalaamu calayh ninkan aan wada ma aragta ah waa martidii nebiga martida nebiga karaamee saasuu ku yidhi akrimii karaamee dayfa rasuuli llaahi sal اllahu alayh waalih wasalam wafii riwaayatina qaala limra'atihi haweenaydiisii wuxuu ku yidhi hal cindaki shayun wax ma haysaa qaalad waxay tihi laa maya ilaa qutu sibyaani caruurtayda wax yaroo aan u haya mooyaane caruurtiina weli ma seexanin waa soo jeedaanoo caawa cashay sugayaan martidiina waa socotaa maxaa la yeelaa marka qaala markuu wuxuu yidhi facallilhum bishayin ku maaweeli caruurta shay waidaa araaduu lcashaa'a markay casho damcaanna fanawimhum seexi ha la maaweeliyo ha loo sheekeeyo ha la sasabo markay raashin iyo wax sheegaanna ha la yidhahda xilliga la seexana wey tartiib halisaa ha lagu seexiyo waidaa dakhada dayfunaa hadduu martideenna soo galana faadfi isiraaja wuxuu wax badan mee waa wax caruurta loogu talagalay wax yar weeyaano raashin ah marka laba qof uma kala go'do wey hadday sidaa tahay aniyo isaga nuguma filla marka wuxuu rabaa inuu martidiisii cuno isagiina wax wax cunay iska dhigo xaaskiisiina sidaasi la eg wuxuu yidhi waidaa dakhala dayfuna martideennii hadduu soo galo faadfi isiraaja waxaad iska dhigtaa qof hagaajinaya faynuuska adfii markaa sidaa ku baktii martidii way soo gashay faynuustii u kaco wax ishagaajinaya iska dhig markaa iyadoo dhan ba baktii marka maxaa la arkaa wax la arka ma leh la hoos dhigayaa martidii wa arihi isagana waxaa tustaa anaa na'kulu annagu inaan wax cunhino oo kale adiguna jikadaadii tag oo digsigaaga kaga qaylisii qabqabqab kaga sii aniguna saxan maran iyo halkan iisoo dhig khalaas xeeradaydii markaad isoo hoos dhigto sidii wax qof wax cunayaan iska dhigayaa isagana intaanaanu siinayna caruurta loogu talagalay qolo ka iimaan badnayd ma aragti reerkoodii caruurtii wixii loogu talagalay baa saa ugu tashanayaan maaha marti iyaga ortimadoo xil ku lehe waa martidii nebiga calayh isalaatu wasalaam waxay doonayaanna waa ilaah rasuulkiisa inay raalli geliyaan wuxuu yidhi faqacaduu way fadhiisteen wa akala dayfu dayfkii intii buu cunay wa baataa reerka intiisii kalena waa baryeen taawiyayni iyagoo gaajaysan iyagoo gaajaysanoo bogo isku dhegan yah ayay baryeen ninkii waxma cunin oo xaaskiisii waxma cunin oo caruurtiisii waxma cunin maxaa dhacay caruurtii horaa loo seexiyey wayba hadli lahaayeen iyagu haddii laga takhallusoo la seexiyey islaantii iyo odaygeediina waxay iska dhigeen dad wax cunaya ninkii martida ahaana intiibuu cunay wuxuu yidhi reerka caaw waa la casheeyey falamaa asbaxa marka markay waa beriisteen hadaa waa soo kallaheen waagii baa beryey salaaddii subax baa la soo aaday dhinacii masaajidka nebigaa la soo aaday hadaa waa soo kallaheen cala bay ku soo kallaheen sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigana waa looga warramay ilaahay subxaanahu wa tacaala umuurtooda daalacanayay xalay ya oga warramay nebigiis intaynan soo gaarinba fa faqaala markaasuu nebiga wuxuu yidhi laqad cajiba allaahu ilaahay la yaabiyey min saniicikumaa waxaad samayseen bidayfikumaa ninkiiyo naagtiisii weeye waxaad ku samayseen bidayfikumaa martidiinna alleylata xale wixii aad samayseen adiya xaaskaaga ee aad martidiinna ku samayseen ilaahay xale waa la yaabeen macnuu waa maxay iimaankiinna iimaankiinna intaad reerka oo dhan qadiseen inaad martidii nebiga calayh salaat wasalaam aad marti soortaan ilahay arrintaa aad buu la cajabay macnaa wuxuu ilaahay la cajabayna ilaahay baa raalli ka noqday wey subxaanah wa tacaala hadduu alle raalli noqdana khalaas caro dambe ma jirta wey reerkaa muttafaqun calayh wa qaala waxaa laga wariyey abu hurayra qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulka allah nooga warramay oo wuxuu yidhi tacaamul ithnayni laba qof raashinkood kaafi alaaa saddex buu ku filan yahay wa طacaamu aلثalaaثati saddex raashinkooduna kaafil arbacata afar waa ku filan yahay sidaa weeyaan wixii laba ku filan saddexna waa gaaraa wixii saddex ku filaana afarna waa gaaraa waa ku filan yahay waa sidaa weeyaan muttafaqu calayh maxaa yeele qofka muslimka ah, hadduu bismi illaahi yidhaahdo ilaahay waa barakaynaya subxaanah wa wfii riwaayati lmuslimi can jaabir bni cabdilah wuxuu oranayay radi allahu tacaala canhuma can nabiyi sal allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi طacaamu lwaaxidi hal qof raashinkiisu yakfi waa ku filan yahay alnayni labo wa طacaamu linayni laba raashinkooduna yakfi arbaca afar buuba ku filan yahay hal raashinkiisi muxuu ku filan yahay labo laba hadday noqdaanna laba kalu ku filnaanaya afar weeyaan marka wطacaamu اlarbacati afar raashinkooduna yakfi amaniyata qofba qof raashinkiisii qaadanaya afar hadday ahaayeenna afar kale raashinkooda waa ku filan yahay وcan abi saciidin اlkhudriyi radi اllahu tacalى canhu qaala wuxuu yidhi bayna naxnu fii safarin xilli annagu aanu ku sugannahay asxaabtii nebiga calayh salaatu wasalaam nebigu uu la socdo iyaga oo ku sugan fii safarin safar ay ku sugan yihiin duulaan baa laga soo laabtay ama waa loo socday bayna naxnu wakhti annagu aanu nahay fii safarin maca annabiyi sala allahu calayhi waaalih wasalam id jaaa nebiga waxaa u yimid id jaaa rajulu calaa raxiilatin lahu wuxuu qaabilay rajulin nin calaa raxiilatin lahu gaadiid uu saarnaana dul saaran neef uu lahaabuu dul saaran yahay fajacala markaasuu wuxuu gudagelay yasrifu basarahu araggiisa inuu aadin aadinayo yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix marba dhinac dhowrayo faqaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulu llaahi sal allahu alayh waalih wasalam ninkan waxbuu ka gartay nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii buu weydiiye wuxuu yidhi man kaana macahu fadlu dahrin falyucid bihi cala man laa dahra lah man kaana macahu qofkuu miciisu ahaaday fadlu dahrin dhabar dheeraad ah oo waxaa loola jeedaa awr dheeraada qofkii wataa falyucid bihi ha ola laabto oo ha siiyo calaa man qof laa dahra lahu aanan haysanin gaadiid aanan haysanin wman kaana lahu fadlu min zaadin qofkii haysta dheeraad sahay ah zaadku waa sahaydii wey qofkii dheeraad sahay ana haystana falyucid bihi ha ula laabto oo ha siiyo waxa ka siiyo calaa man qof la zaada lahu wax sahay aanan haysanin fadakara markaasuu nebiga wuxuu sheegay min asnaafi xoolaha noocyadoodii kala duwanaa maa dakara in allaale intuu sheegi lahaa abi saciid wuxuu yidhi marka arintii nabiga sheegaya calayhi salaatu wasalaam waxay nagu dhalisay xataa ra'aynaa annahu laa xaqa liaxadin mina fii fadlin ilaa aanu aragnoonu u malaynay annahu laa xaqa inuusan u lahayn qofna xaq uunan mudnayn liaxadin qof naga mida eh, mina annaga naga mid ahi fii fadlin mhm. annahu xataa ra'aynaa ilaa aanu aragnay annahu laa xaqa inuunan xaq u lahayn liaxadin mina qof naga mid ah fii fadlin wax dheeraad ahba qof annaga naga mida inuu wax dheeraad haystaba xaquma laha marba haddaad haysatid wax ziyaado ah walaalkaaga aanan haysanin waa inaad la wadaagtaa gaadiid dheeraadaad haysataa walaalkaa la wadaag cunno dheeraadaad haysataa kaan haysanin la wadaag dhar dheeraadaad haysataa kaanan haysanin la wadaag sidaasaan u aragnay buu yidhi qofna eh, shay dheeraada ah inuusan xaq u lahayn rawaahu muslimun wa can sahl bni sacdin الsaacidiyi radi allahu tacaala canh ana imra'atan jaءat ilى rasuuli اllahi salى اllahu alayh walih wasalam haweenay baan u keentay nebiga salawaatu اllah wasalaamu calayh biburdatin mansuujatin maro la yiraahdo marada nooca la yidhaahdo burdada oo mansuujatin iyadu ay soo hagaajisay iyadaa soo toshay oo soo hagaajisay oo marada soo samaysay faqaalad markaasay waxay tidhi nasajtuha waa soo sameeyey maradan biyadaya labadayda gacmood baan ku soo sameeyey oo sababtu maxay tahay liaksukahaa inaan adiga ku marashiiyo rasuulkii allow gacantaydaan ku soo sameeyey in aad adigu geshatid rasuulkii allow akhadaha nabiyu sal allahu alayh waalih wasalam nebiga alle waa qaatay muxtaajan ilayha isagoo u baahan fakharaja ilayna nebigu waa noo soo baxay buu yidhi sahl bna sacdin asaacidi wa inaha izaaru isagoo nebigu calayh salaatu salaam maradii hoosgunti ahaan u xirtay go'y qaala fulaanun hebel baa wuxuu yidhi muunan sheegin magaciisii hebel laakiin saxaabadii ka mid a ayaa wuxuu yidhi isagoo nebiga la hadlaya aksiniiha ma axsanaha rasuulka allow maradan aniga i marashii ma axsanaha maxaa ka wanaag badan maxaa wanaag badiyey maradan rasuulka allow aniga isii aad bay u qurux badan tahay saxaabadii waa dhibsadeen faqaala nebigu wuxuu yidhi nacam xalaanu soo aragnay xadiidkii anas iyo jaabir bni cabdillaah ee fii saxiixi muslim nebigu calayhi salaatu wasalaam maa su'ila rasuulu llahi sala allah alay wasalam shay-an qata wax inta la weydiistay maya ma dhihin marka hadduu ninkii sidaa yidhi isagoo u baahan wuxuu yidhi nacam haye fajalasa nabiyu sala allah alay wasalam fi lmajlisi meeshii buu nebigu fadhiistay cabaar hadduu joogay uma rajaca gurigiisiibuu u laabtay maradiibuu soo bixiyey tiisii horuu ku laabtay fatawaaha maradiibuu soo laalaabay uma arsala biha ilayhi ninkiibuu usoo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkiibuu usoo diro wuxuu yidhi war maradan hebel ha la siiyo inaan isagaa weydiisteen faqaala lahu lqowm dadkiibaa canaanteenoo ninka waxay ku yidhaahdeen ma axsanta wax wanaaga maadan samaynin wanaag ma adan samaynin maanta labisaha nabiyu sal اllahu alayh ali waslama muxtaajan ilayha nebiga alla waa labistay isagoo u baahan maradan iyada ah uma sa'altahu waxna waad weydiisatay wacalimta waadna ogtahay tahay annahu laa yaruddu saa'ilan nebigu sidiisaba wax la weydiistay inuunan radinin waa og nebiga wax la weydiistay weligii ma radiyo marka sidaa darteeda maxaad u weydiisatay faqaala isaguna go-aan kaluu lahaa markuu weydiisanayo wuxuu yidhi innii wallaahi ma sa'altuhu lialbisaha ilaahay baan ku dhaaranayaa maa sa'altuhu nebiga umaanaan weydiisanin lialbisaha inaan labisto umaanan weydiisanin inamaa sa'altuhu nebiga waxaan u weydiistay waxay tahay litakuuna kafanii inay noqoto aniga kafantayda inay aniga kafantayda noqoto ayaan u weydiistay waan ka qaatay maadaama nebigu xirtay salawaat wasalaamu caleyh meel baan dhiganaya reerkaygaan kala dardaarmaya haddaan dhinto marada ha laygu kafaniyo aniga maadaamauu nebigaba xirtay salawaat wasalaamu caleyh tabarukan binabiyi sala allahu calayh waalih wasalam qaala sahal bna sacdin asaacidi oo ilaahay uu joojiyey waagii ninka uu dhintay ayaa hadlaya wuxuu yidhi fa kaanat kafanu sidii bay noqotay oo ninkii oo dhintay oo iyadii lagu kafaniyey baan arkay indhaha saaray maalintuu weydiisanayana waa joogay rawaahu اlbukhaariyu wacan abi muusa اlأshcariyi radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu الlahi salى الlah عalayh وalih waslm rasuulka alla oo ka warramayay qolooyinka ashcariyiinta ahaa ayaa wuxuu yidhi ina alashcariyiina ashcariyiintu waa qolooyin reer yeman aho nebiga calayhi salaatu wasalaam rumeeyey oo asxaab ahaa oo ka hijrooday yeman ilى arض اxabشha u hijrooday uma kadibna haddana ilaa madiina u hijrooday asxaabu lhijratayn baa la dhihi jiray abu muusa alashcari baa ka mid ahaa marka waxay ahaayeen koox bay ahaayeen kooxdoodu si gaaray isugu xirnaayeen wuxuu yidhi ina alashcariyiina nebigu salawaatu اllah wasalaamu calayh waxay lahaayeen caado aynan lahayn carabta inteeda kale oo waxay ahayd ina alashcariyiin qoladan reer ashcariyiin hadday sahaydoodu gabaabsi ka noqoto fi lghaswi duulaanka sahayda inta lagu jiro ida armaluu hadday gabaabsi noqoto fi lghaswi duulaanka dhexdiisa maxay samaynayaan aw qalla ama hadduuba yaraadaba acaamu ciyaalihim raashinkooda caruurta ay cunayeen hadduu yaraado reerkan xoogaa waa ku yaraaday reerkaana xoogaa maxay samaynayaan bilmadiinati jamacuu waa kulminayaan maa cindahum wax allaale wixii agtooda ahaaday fii awbin waaxidin hal mar oo weyn bay ku kulminayaan qof walba wuxuu raashinhaya hala keeno halkan ha la wada keeno kulligeeda uma اkhtasamuu dabadeedna waa qaybsanayaan baynahum dhexdooda fii inaa'in waaxidin weel keliya bitaswiyati si isla eg fahum minii wa na minhum buu nebigu yidhi iyagu anay iga mid yihiin aniguna iyagaan ka mid ahay buu yidhi nebigu salawaat اllah wasalaamu alayh khisaalooyin aad u wanaagsan bay lahaayeen qolooyinka reer ashcariyiin ah muttafaqun calayhi tanaana ka mid ahayd oo macnaha waxay diidayaan qofna inuu waxaysto qofna uunan waxaysanin qof walba wuxuu hayay baa meesha la isugu keenayaa si isla eg baa loo qaybsanayaa baabu الtanaafusi fi umuuri alaakhirati wاlistikhaari mima yutabaraku bihi baabu lumuuri baabu atanaafusi wuxuu u baab yahay in lagu kala ordo oo loo kala hormaro oo loo kala dhaqtamo fi umuuri alaakhira umuuraha aakhirada wax allaala wixii aakhira xaggeeda ah in loo kala ordo oo aakhira xaggeeda loo tartamo walistighaari in la badsado mima kii yutabaraku bihi iyada xaggeeda lagu barakaysanayana in la badsado oo waynu arki doonaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya wafii dalika falyatanaafasi lmutanaafisuun wafii sida am arinta falyatanaafas ha u kala dhaqtameenoo ha u kala baratameen almutanaafisuuna kuwa baratamaya adduunkii ma aha orod ah oo haddii adduunka orodkiisii ay tahay dhallinyarada ugu hormari lahaa laakiin waxaa laga hadlayaa bilcamali الصaalix weeyaan bilcibaada biالطaaca aakhiraha loo kala ordo weeyaan can sahl bni sacdin الsaacidiyi wuxuu odhanaya radi allahu tacala canhu ana rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam nebiga alleh utiya waxaa loo keenay bisharaabin cabitaan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo asxaabtiisii la jooga ayaa loo keenay sharaab fashariba minhu sharaabkiibuu nebigu cabbayey wa can yamiinihi midigtiisa waxaa fadhiya ghulaamun wiil yar baa fadhiya wa can yasaarihi bidixdiisana waxaa fadhiya alashyaakhu odayaashii baa fadhiya odayaashii qoraysheed baa fadhiya odayaashii saxaabadaa fadhiya abubakar baa fadhiya sida riwaayad kale ay tilmaantay dhinaca midigtaana wiil yaroo kuray abaa ah fadhiya cabdulahi bni cabaas wey sida riwaayad kalena tilmaantay oo dhinaca midigtana cabdulaahi baa fadhiya dhinaca bidixda ahna abubakar sidiiq baa fadhiya marka nebigu hadduu dhammaystay waa inuu midigta ka wada isagu qofka lagu bilaabay ayaa midigta ka bilaabaya sidaasna weyaan sida sunnada ah marka nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu idan qaato weeyaan bidixda abubakar oo jooga kama bilaabi karo asalka midigta inuu ka bilaabo weeyaan ilaa inuu dhanka midigta ka idin qaato oo markaa bidixda uu siiyo mooyaane wa can yasaarihi bidixdiisana waxaa fadhiya alashyaakh odayaashii jamcu shaykhi weyaano abubakr sidiiq iyo cumar iyo raggaasaa fadhiya faqaala lilghulaami wiilkii yaraa buu wuxuu ku yidhi ata'danu lii ma ii ogolaanaysaa an ucطiya haaulaa'i kuwan midigta iga jira inaan siiyo odayaasha midigta iga jira inaan iyaga siiyo ma iga ogolaanaysaa wiilkan yarna waa wiil aad u caqli badan cabitaankii uu cabay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo hambadiisii oo adiga ku soo gaartay miyaa quuri kartaaba qof kale wax layska siiya miyadaaba ahba fa qaala alghulaamu wiilkii wuxuu yidhi laa wallaah dhaarna waa u raaciyey weliba maya ilaahay baan ku dhaaranayaa yaa rasuul allah laa uuhiru binasiibii minka ilaahay baan ku dhaartee siin maayo binasiibii minka nasiibkayga adiga xaggaaga iga soo kaa gaaray axadan qofna siin maayo fatallahu rasuulu llahi sal اla alay waslam min yadihi fii yadihi nebigu waa siiyey calayhi salaatu wasalaam gacantiisii ayuu u geliyey saa hadduu ku dhaartayba waa siiyey maxaa yeele xaqiisii weeyaan isagaa iskale muttafaqun calayh tallahu la yirina bitaa'i lmuhanaati fowqah ay wadacahu weeyaanoo waa dejiyo waa siiyey wey hada alghulaamu wiilka isagaana huwa bnu cabaasin radia allahu tacaala canhuma sidaynu soo sheegnay cabdullahi bni cabaas buu ahaa maxaa yeele riwaayadii kale tilmaamaysay odayaashuna waa abubakar iyo raggii la midka ahaa وعن أbي هuريرةa waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاala wuxuu yidhi بين أyوب عليه السلام يغتسل nebigu wuxuu nooga sheekaynaya نبي الlahi أyوب nabiyulaahi ayuub waad garanaysaan oo fi lqur'aani alkariim ilaahay baa inoo sheegay subxaana wa tacaala in la imtixaanay imtixaan dheer buu maray waa la rafaadiyey silic dheer buu soo maray mudduu xanuunsanaa mudduu sakaraad soo ahaa ilaahay baa caafiyey subxaana wa tacaala fii suurati saafaad waa tii la inoogu tilmaamay iyo meelaha la midka ah fii suurati alambiyana ah, waa tii lagu tilmaamay xanuun keliya haddana ma ahayn imtixaankiisu caruurtii oo dhan baa ka dhammaatay xaaskii ugu dambaysay baa ka dhimatay ilaahay subxaanah wa tacaala intii in lamidu haddana siiyey jala wacala caafimaadna waa la siiyey maxaa la yidhi marka ina wajadnaahu saabira nicma alcabd inahu awaab ina wajadnaahu saabira imtixaan allaaliyad kii la geliyaba waa sabrun buu ka qaadayay waa sii sabrayey waa sii sabrayey waa sii sabrayey nicma alcabd addoon buu u nicmo leeyahay marka qofka imtixaanku inuu u maleeyo in ilaahay subxaana watacaala isaga necab yahay maaha ee ilaahay waaba ku jecel yahayba subxaana watacaala imtixaankan lagu imtixaanay maxaa yeeley man yurid illaahu bihi khayran yusabu nebigu yidhi qofku ilaahay khayr la jecel yahayo la doono waaba asiibaaba imtixaan baa asiibaba yusab minhu waa la asiibaa masaa'ibka adduunka asiiba ama cudur baa ku dhaca ama jirkiisiibaa xubin waaya ama caruurtiisiibaa si ka noqota ama reerkiibaa si ka noqda ama xoolihiisii adduunka lagu imtixaanaa masaaibka nabiguna waatuu inoo sheegay salawaat wasalaamu aleyh akar الnaasi bala'an اlambiya dadka waxaa ugu ibtile iyo imtixaan badan ambiyada ilaahay kadibna qof walba qadarka iimaankiisa ilahay imtixaanaya subxaanah wa tacaala akar الnaasi bala'an اlambiya ambiyada ugu ibtile badan oo ugu imtixaan badan oo ugu rafaad badan marka qof walbaba iimaankiisa intuu yahay baa la imtixaanaya nin baa wuxuu ku yidhi nebiga agtiisa salawaat ullahi wasalaamu caleyh weligay madax laygama qabin oo uma mildam xitaa kuguma dhicin miya xanuunka maya xitaa kaa dhicin buu yidhi weligayna dhegba laygama qabanninba ninkii isagaa hadduu iska dhaqaaqay oo dhabar jeediyey cabaarna sii socdo yuu nebigu wuxuu yidhi qofkii raba inuu arko qof ahlunaara kaa ha fiiriyo qofkaa ninkaa ma aragtaan ha fiiriya marka in qofka muslimka alla qabto oo xanuunsado oo kufo oo istaago oo lugta ka jabto oo il ka dhacdo oo gacan ka jabo oo caruurtiisii qaar dhintaan oo reerkiisii rafaadiyo waxay ka mid tahay waxyaabaha ilahay dembigii nooga dhaafeeye jala wacala masaaibta walidalika imaam cize bn cabdisalaam raxmat ullahi tacaala calayh kitaabu wuxuu kaga hadlaya fawaa'id lmasaa'ib musiibada faa'iidada ay leedahay ma malayn karaysid fawaaidda ay leedahay aad bay u tiro badanta walidaalika bacd asaxaaba waxay jeclaysan jireen inuu ilaahay ibtileeyaba imtixaanaba ubay bnu kacab iyo rag la mida ayaa ka mid ahaa nabiyullaahi ayuub marka waa kan ambiyada ilaahay ragga ugu imtixaanka badan buu ka mid ahaa bayna ayuubna calayhi salaam waatuu ilaahay inoo sheegay subxaanah wa tacaala markii dambe waa isagii calacalay waxa la yidhaahdaa ay sheegaan waa qisooyin ahlukitaab ay wariyaano annaga wax daliila ah uma haysano laakiin wuu xanuunsaday ini masaniya dur wa anta arxam raaximiin xitaa siduu u calacalaya fiiri ilaahw dhib baa itaabtay waa itaabtay w wax yar itaabtay wey wa anta arxam raaximiin ilaahw inta naxariisata ka u naxariis badan ba adiguna tahay markiiba waa tuu ilaahay subxaana wa tacaala amar ku siiyey biyihii qabooba inuu ku qabaysto marka waa kan hadduu samaynayaa isagoo qabaysanayana ilaahay fadligiisi iyo nicmadiisii buu helayaa bayna ayuubin xilli ayuub calayhi salaam yakhtasilu uu qabaysanayay curyaanan isagoo qaawan macnaa meel cidla buu ku qabaysanayay balli iyo waxay ahaataba fakhara calayhi korkiisa waxaa ku soo daatay jaraadu min dahabin ayax dahab ah macnuu waa maxay sida ayaxa uu koronkorada u yahay ee u tiro badan yahay oo kale dahab ah baa ku soo daatay ama ah yax naftirkiisii oo dahab ah baaba ku soo daatay waa xanuunsanaa intaasoo sano hadda biyahan uu ku qabaysanayo ku caafimaadaya bini aadam weeyaan markiiba wuxuu gudo gelay isagoo qabaysanaya faraqii maradii uu watay inuu ku guro dahabkii waa imtixaan min allahi jala wacala fajacala wuxuu gudo gelay ayuub yaxfi inuu ku gorayo fii hawbihi maradiisa inuu ku gurayo dahabkii fanadaahu rabbuhu caza wajal waa kan ilaahay baa la soo hadlay subxaana wa tacala inay nebi u ahaa waa lo waxyoonaya yaa ayub baa lagu yidhi alam aku akhniika cama taraa alam aku miyaanan ahayn anigu akhnaytuka midkaa deeqay cama taraa waxaad arkaysiiso aniga kaama deeqin uma baahnid maxaa dhacay qaala wuxuu yidhi balaa nacam rabbiyow wa cizatakaan ku dhaartaye walaakin yani waad iga deeqday wey walaakin laa ghinaa bii ilaahow anigu kama maarmo can barakatika barakadaada kama maarmo rabbiyow barakadaada ilaahu kama maarmo rawaahu lbukhaariy baabu fadli اlghaniyi الshaakir wa huwa akhdu اlmaali min wajhihi wa sarfihi fi wujuhihi alma'muuri biha baabu wuxuu u baab yahay fadlu alghaniyi الshaakir fadliga uu leeyahay hodantinimada qofka aniga ah ee haddana shaakirka ah qofka haniga ah ee shaakirka ah fadliga uu leeyahay meeshan culimmadu way isku qabtaan oo waxay yidhaahdeen yaa fadli badan qof hani oho tanaad ah oo shaakir ah iyo qof faqiir ah oo saabir ah labadaasaa la ysku qabtaa masaabirkan faqiirka ah baa fadli badan mise hanigan tanaadka ah ee hodanka ah ee shaakirka ah ayaa fadli badan cala yata xaal baabkan wuxuu u baabaynayaa fadlu shaakir fadliga uu leeyahay qofka haniga ah ee shaakirka ah haddana ilaahay u shukrinayo subxaana wa tacaala hanigana maxaa la yidhaahdaa wa huwa man akhada almaala waa qofka xoolaha hela wejigiisa xalaasha ah ku hela min wajhihi ay wajhi اlxalaal ayuu ku kasbaday xoolihii wa sarfihi xoolihii haddana wuxuu isku dhaafiyey fii wujuuhihi wejigoodiibuu isku dhaafiyey almamuur biha la isfaray ee ahaa silaة الraxim iطcaamu اlaytaami wاlmasaakiina wagayri dalika طuruq اlkhayr oo dhan ayuu ku bixiyey xoolihii wuu kasbaday dariiq xalaalo ku keensaday dariiq xalaalna waa ku bixiyey qofkaasaa haniga shaakirka ah qaala اllahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi faama man qofkii acطaa bixiya oo wataqaa ilaahay ka cabsada wasadaqa rumeeya bilxusna tii wanaagsaneeda kelimatu tawxiidka ahayd fasanuyasiruhu kaa waa u sahlaynaa lilyusra jannadii baanu u sahlaynaa wqaala tacaala alla wuxuu yidhi wasayujannabuha alatqى aladii yu'tii maalahu yatazakaa wasayujannabuha waa laga fogaynayaa naartii alatqى mid kastoo ilaahay ka cabsada alladii kee weeye ka ilaahay ka cabsanaya waa kii weeyaan yu'tii maalahu xoolihiisii keenaya oo bixinaya yatazakaa isagoo isطahiraya ilaahay xaggiisa subxaana wa tacaala meeshan marka waxaa laga qaadanaya camalka saalixa qofka uu la imanayo ma aha miduu ilaahay xaggiisa wax kaga raadinayo ee waa miduu ilaahay ugu shukrinayo inuu ilaahay u yasiray camal saalixaad la imanaysa salaadii baa jamaaca ku tukatay colahagii baad sadaqaysatay e, taaca ilaahayii baad la timid waad soontay sunno ayaad soontay sadaqadii baad ku dadaashay silaturaxim baad la timid ha u arkin inaad wax qabsataye waxaad u aragtaa in ilaahay subxaanah wa tacaala dushaada ku leeyahay manni iyo galladaysi maxaa yeele isagaa kuu yasiray ahlu ljannana markay jannada galaan waxay odhanayaan alxamdu lilaahi aladii hadana lihada wma kuna linahtadiya lowla an hadana allah ilaahay baa mahad iskale nagu galladaystay oo abaal sheegad weyaan ilaahay subxaana watacaala abaalkii uu noo galay weeye islaamnimada hadduunan ilaahay ahaynna maba aanan helnin annagu marka camalkan aynu samaynayno waa abaal iyo gallad ilaahay weeyaan jala wacala waa abaalsheegad wey ilaahay subxaana wa tacaala unagu abaal sheeganayo laakiin salaada haddaad tukatay iska dhigin maalinta qof wax weyn ilaahay xaggii la yimid subxaana wa tacaala ama qof ilaahay wax u qabtay iska dhigin maya laakiin fadliga ilaahay baa ka weyn subxaana wa tacaala wa qaala tacaala alla wuxuu in tubdu sadaqaat sadaqaadkii haddaad muujisaan aladii yu'ti maalahu yatazakaa wma liaxadin cindahu min nicmatin tujza aayaddan waxaa la yidhaahdaa fii suurat اleyl waxay ku soo degatay sabab nusuulkeeda abubakr الsidiiq radi allahu tacaala canhu ardaa maxaa yeelay waa isagii xoreeyey bilaal bilaal markuu xoreeyey xoolihiisu ku iibsaday markuu gacantiisii soo galayna wuxuu ku yidhi idhab faanta xor bax nebiga u khidme xor baa ta qolooyinkii gaaladii baa waxay yidhaahdeen maxaad u malaynaysaan inuu u xoraynayo xoolaha tirada badanle muxuu oga bixinayaa wax kala ma mahay yidhaahdeen bilaal baa horay abaal ugu galay oo abaalkiibu hadda u gudaya ilaahay baa soo jawaabay intuunan abubakar jawaabin cid kalena aysan jawaabin waxa la yidhi wamaa liaxadin abubakar qofna kuma laha cindahu agtiisa min nicmatin abaal oo tujza uu abaal marinayo abaal cid hore ugu gashay oo hadda u abaalgudaya ma jirta inaba ha yaraatee laakiin wuxuu waxaa u samaynayo ila btiqaaa doonitaan weeye wajha rabbihi rabbigii wejigiisa uu raadinayo alaclaa sarreeyey wala dibdanbaana yarda uu raalli noqon doona ilaahay baa siin doona ilaa uu raalli noqon doonaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi in tubdu sadaqaat haddaad muujisaan sadaqaadkii fanicmaa hiya way nicmo badan tahay fanicma nicmo ayay leedahay hiya iyadu aad bay u nicmo badan tahay inaad muujisaan oo sadaqadii dhib ma lah waa nicmo wey laakiin wa in tukhfuuhaa haddaad qarisaan oo wa tu'tuuha aad siisaan iyadoo qarsoon aad bixisaan alfuqaraaa fuqaradii aad siisaan fa huwa qarintaa hoos ah ee aad u siiseen ayaa khayrun lakum idin khayr badan wayukafiru ilaahay waa dhaafaya cankum xaggiinna min sayiaatikum xumayaalkiinna waa idiin dhaafaya wallaahu ilaahay bima tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun kii xog ogaalsan weeyaan lidaalika culimmadu hadallo badan meesha ka sheegaan sadaqada yaa fadli badan isagoo qofka uu gacanta muujinayo iyo isagoo qarinaya kee fadli badan labadaba waa laysku haystaa laakiin in la kala saaraa wanaagsano qaarna waajib weeye in la muujiyo oo waa sakaatulmaalki qaarna waxa weyaan waa khiyaar oo waa sadaqadii caadiga ahayd sadaqada caadiga ah waxay ku fiican tahay in la qariyo wixii laakiin maalka ahee waajib kugu ah inaad muujiso dhib ma leh saasay u kala wanaagsan yihiin bay dhahaan waqaala tacaala alla wuxuu yidhi lan tanaalu lbira birigii ma gaari kartaan xataa tunfiquu ilaa aad nafaqaysaan mima kii tuxibuuna aad jeceshihiin wmaa tunfiquu min shayin shay ma nafaqaysaan faina allaha alle bihi shayga aad nafaqayseen caliimun kii u xogaalsan weeyaan qaala tacaala wاlaayaatu fi fadli alinfaaq aayadaha ku soo arooray infaaqa waxbixinta ah xaggeeda kaiiratun weeyaan way badan yihiin alinfaaqi fi طaacaati kaiiratun way badan yihiin macluumatun wa can cabdillaahi bni mascuudin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal اllahu alayh walih wasalam wuxuu yidhi laa xasada ila fi اtnayni xalay baynu soo aragnay laa xasada wax la janto oo la jeclaada ma jiro ilaa fi tnayni laba mooyaane rajulun ka koowaad waa qof ataahu llaahu maalan ilaahay xoolo siiyey fasallatahu ilaahayna uu ku salladay qofka isaga ah calaa halakatihi xoolaha iyaga ah ku bixintooda iyo ku hallagistooda fi lxaqi warajulun ka labaadna waa qof ataahu llahu xikmatan ilaahay xikmo uu siiyey fahuwa yaqdii biha xikmadaasuu ku kala xukminaya ku kala go'aaminaya dadkii wayucallimuha waana baraya cilmigii weeyaan mutafaq calayhi wataqadama waxaa noo soo hormaray sharxuhu xadiidkan sharxiisa qariiban baabkii hore wa can ibni cumarin waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhuma can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalama qaala wuxuu yidhi laa xasada xasadnimo ma jirto ila fi thnayni rajulun ataahu allahu lqur'aan ka koowaad waa qof ilaahay qur'aankii baray fa huwa qofka isagaa qur'aankii ayuu yaquumu bihi la istaagayaa anaa alleyli habeenka saacadihiisii iyo wa anaa annahaari maalinta saacadihiisii habeenkiina salaad buu u kacayaa maalintiina iyo cibaadadii buu la imanayaa dadkiina waa baraya warajulun ka labaadna waa qof ataahu llaahu maalan ilaahay uu siiyey xoolo fa huwa isagu yunfiqu waa nafaqaynaya anaa alleyli habeenkii saacadihiisii iyo wa anaa annahaar fii ariiqadii wejigii iyo ilaahay subxaana mutafaqu calayh alana la yirina asaacaat weeyaan wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh in ana fuqaraaa almuhaajiriin qolooyinkii fuqarada ahaa ee muhaajiriinta ahaa atow rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam xadiidkan dhowr qof baa wariyo abidar baa ka mida radi allahu tacala canhu ardaa qisadiisuna waxay ahayd saxaabada rag ka mid ah oo fuqara ah ayaa isu yimid waxay yidhaahdeen war raggan xoolaha leh way xajinayaan xoolahoodii addoommadii bay ka xoraynayaan jihaadkiibay ka aadayaan masaakiintiibay ka quudinayaan dariiq walbo khayra waa ku bixinayaan annaguna ma haysana maxaan samaynaa macnuhu waa maxay attanaafus weeyaan falyatanaafas ilmutanaafisuun ilaahay baa yidhi saabiquu ilaa makfirati min rabbikum ilaahay baa yidhi wagayri dalik idan waxay damceen raggan xoolaha leh ee camalkii saalixana la imanaya inay ka dheereeyaan maadaama iyagu aynan xoolo haysanin inay acmaashii saalixayd oga dheereeyaan rag laga dheeraynayana maaha maxaa yeelay rijaalun laa tulihim tijaaratun walaa baayicun can dikr illah rag bay ahaayeen ilaahay siduu ku tilmaamay subxaanah wa an taacada ilaahay subxaana wa wax ka mashquulinaya uusan jirin marka nebigay u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam iyagoo eedsheegad ah oo doonaya arrintan nebiga inuu u sheego wax ay ku dhaafaan ragga ayaga ah acmaal intay la yimaadaan ay kaga hormaraan ragga ayuu nebiga ay weydiisteen salawaat wasalaamu calayh nebigaa la hadlaya marka dhegayso ana fuqara'a almuhaajiriin atow rasuulu sala allah alay waslm rasuulka allay u yimaadeen iyagoo odhanaya dacwadoodii sidanay ahayd dahaba way la tageen ahluduthuuri bidarajaati alcula ama dahaba ahlu duhuuri bilujuurina lafdigai abidar baa odhanaya way la tageen ajiradii ama darajaat اculaa darajooyinkii sarsare way naga qaateen rasuulka allow ahlu duhuurna ahl اlamwaal weeyaan dadkii xoolaha badan lahaa ajiradoo dhan waa naga qaateen miskiin baa soo dhacaya iyagaa nafaqaynaya agoon baa imanaya iyagaa kafaalo qaadaya qof armali baa imanaysa iyagaa xixsiinaya qof wax walba u yimaada iyaga unbaa la taagan marka annaga wax aan haysanana ma leh ajiroo dhanna iyagaa naga wada qaatay wاnaciimi nicmadii bay la tageen almuqiimi lagu nagaanayey jannadiina iyagaa darajaad sare ka gaaray faqaala nebiga la hadlo wuxuu ku yidhi wamaa dalika oo taa maxaay tahay macnaa maxaa ula jeedaan su-aashiinna waa maxay ajarka idinkala tageen faqaaluu waxay idhaahdeen yusalluuna kamaa nusalli way tukanayaan sidaanu annagu u tukanno wayasuumuuna kamaa nasuum waad soomayaan sidaanu u soonno oo haddaanu dhahno soonkii waa soomaynaa kii sunnada ahaa iyana waa la imanayaan isniin iyo khamiis waa sooman yihiin ayaamulbiid waa sooman yihiin haddaad dhahdaan xitaa yman eh, eh, maalina waa soomaynaa maalina waa waa la imanayaan salaadihii sunnada ah waa la imanayaan labiyo tobankii ragcadood ee waajibka raacayey salaatulleylkii duxadii kulli wax walba sheeg waa la imanayaan yusaluuna kama nusalli wayasuumuuna kama nasuum wayatasaddaquuna tan weyta laisdheeryahay marka wayatasaddaquuna waa sadaqaysanayaan bifuduuli amwaalihim xoolahooda wixii dheeraadka ahaana wayatasaddaquuna way sadaqaysanayaan walaa natasadaqu laakiin annagu waxaanu sadaqaysana ma hayno wayactiquuna addoommadii bay xoraynayaan walaa nactiqu addoon aan xorayno ma hayno annagu xoolo aan kaga xorayno ma hayno faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi afalaa ucallimukum sow idinma baro shayan tudrikuuna bihi aad ku gaaraysaan man sabaqakum kuwa idinka hormaray kuwa aad sheegaysaanee ajarka idinkala tegey waxaad ku gaartaan ma idiin sheegaa oo watasbiquuna bihi aad kaga hormaraysaan man bacdakum kuwa idinka dambeeyana shay aad kuwaana ku gaartaan kuwa idinka dambeeya idin soo gaarin ma idiin sheegaa oo walaa yakuunu axadun qofna uusan ahaanaynin afdala minkum idinka idinka fadli badan ilaa man qof mooyaane sanaca sameeyey mila ma sanactum sidaad samayseen waxaad samaysaanoo kale qofka sameeya unbaa idin soo gaari kara bes ah faqaaluu waxay yidhaahdeen balaa yaa rasuul allah waa waxaan raadinaynayba raggan xoolaha leh wax aanu ku gaarno weliba ku dhaafna aanu raadinaynay wax naga dambeeyana aysan soo gaarin haa noo sheeg rasuulkii allow qaala nebigu wuxuu yidhi tusabbixuuna subxaan allah baad dhahaysaan wa tukabiruuna waa takbiirsanaysaanoo allaahu akbar baad leedihiin wataxmiduuna alxamdu lilah baad dhahaysaan dubara kulli salaatin salaad walba gadaasheed maratan sodon iyo saddex mar subxaan allah soddon iyo saddex mar alxamdu lilah soddon iyo saddex mar allaahu akbar waa intee sagaashan iyo sagaal weeye maradii boqolaadna xadiidkii fi saxiix muslim baa noo tilmaamay isaguna laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah in lagu dhammaystiro intaasuu nebiga yidhi dhaha intii bay la tageen nimankii oo waxaa la arkay un marka salaad ay ka baxaan subxaan allah subxaan allah adkaar aynan aqoonin raggan la imanaya warhee waa sidee xaaladdu maxay tahay may hawl kalea jirta wey inaan rag baa la gaarayaa laakiin waxaad ogaataa war la sheegay in la maqli waayo weliga ha ka yaabin wax qof gaaray qof labaadna waa gaaraya wax laba gaarayna afar waa gaaraa wax toban gaarayna warkiisabadah saxaabadii haddii la arkay iyagoo un sidii un farihii laalaabaya salaada marka laga baxo warkii hoos haddii loo dhabagalay eh, nebigaa noo sheegay waayo annaga waxaan dadka aqniyadaana ku gaarno dad inta kalena aan oga tagno aqniyadii iyagana warkiibay heleen maalintii dambe farahay laalaabayaan iyagiina waa kuwanoo farihay laalaabayaan laabayaan allah subxaan allah subxaan allah soddon iyo saddex mar alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah fuqaradii waa yaabeen waxay yihahdeen oo nimankaa ka cararayseen waa kan warkii waa gaare tolow xaggee meesha dalooshe warka ka dusay waa xaggee nebiga inoo celiya mar kale haddana nebigaa loo soo laabtay marka farajaca alfuqaraau almuhaajiriin muhaajiriintii fuqaradeedii way laabteen ilaa rasuuli illaahi bay u laabteen sala allahu calayh waali wasalam faqaaluu iyagoo dacwoonaya oo dhahaya samica ikhwaanuna walaalaheen waa maqleen ahlal amwaali ahaa bimaa facalnaa waxaanu samaynay walaalaheennii xoolaha lahaa way maqleen waxa aad noo sheegtay sidaa darteeda iyana way sameeyeen fa facaluu way sameeyeen milah sidii oo kale haddii shaygani uu ahaa adkaartani midaan iyaga ku gaarno maanta xoolihiina way nafaqaynayaan adkaartiina way la imanayaan waa naga dhaafeen wey macnaheeda faqaala marka rasuulu lahi sal alay waslam waa hadlo wuxuu yidhi dalika fadl yutiihi man yashaa kaasi waa fadligii ilaahay weeyaan yutiihi ilaahay waa siiyaa man yashaau kuu doono whada lafظ riwaayati muslimi weeyaan adduhuurna amwaalu اlkaiira baa la yidhaahdaa wallahu aclam baabu dikri اlmowti wa qasri dikru lmowt geerida in la xusuusto iyo wa qasri amali yididiiladii in la gaabsado yididiiladii in la gaabiyo oo qofka uunan ka dhigin uun sanad iyo laba sano iyo toban sano dambe inuu ka sii fakero laakiin inuu u fakero waa dhimanayaa berri waa dhimanayaa muddo dhow waa dhimanayaa war intaa haddaaban gaaro ilaah ii gaarsiiyaba geeri baa iiga sokaysa ma og inaan caawo dhiman doono ma ogi inaan aroortii gaari doono ma garanayo berri inaan gaari doono inuu qofku taa ka fakera mar walbaba hadduu ilaahay ku gaarsiiyo waa nicmo ilaahay weeyaan waa nicmo ilaahay weeyaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi kulu nafsi daa'iqaة اlmowti وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله أكبر كل نفس ereyga kulli waa maxay waa dhammaan lanna khaaliq iyo makhluuqun baaba jirayba allaha khaaliqa ah iyo waxa ka soo haroo makhluuq ah makhluuq oo dhan weeye macnihii kullu nafsin naf dhammaanteed daa'iqatu lmowti mowdka tii dhadhamisa weeyaan oo makhluuqani way dhammaanayaan malaa'igtii way dhammaanayaan malakulmowtka u dambeeyo isna ilaahay baa nafta ka qaadaya daaiqat lmowti geeriday dhadhaminayaan wainamaa tuwafawna ujuurakum ajaradiinna waa lidiin oofinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha sidaa darteeda faman zuxzixa qofkii laga fogeeyo caninnaari naartii laga fogeeyo oo wa udkhila la geliyo aljannata jannada la geliyo faqad faaza kaasi waa liibaanay marba haddii naar inta lagaa fogeeyo jannadii lagu geliyey waa liibaantay wama alxayaatu dunyaa nolosha adduunyada ma aha ila mataacu lguruur waa nolol kadis ah weyaan mataac raaxaysi weeyaan alhuruuri kadis ah waa raaxo kadis ah weeyaan wax lagu waaraya ma aha macnih qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa tadri nafsun nafi ma oga maada tagsibu hadaa maada maxaybay tagsibu kasbanaysaa hadan berri wamaa tadri nafsun nafina ma oga biayi ardin dhultii ohoo tamuutu ay ku dhimanayso waanu iska ordaynaa laakiin garan mayno xaggey nafta geeridii inoogu imanaysa haddii lagu dhihi lahaa magaalo hiblaayo hataa tagta waa ku dhimanaysaa weligeed agteeda ma mari lahay talo may haddii qoorta lagu soo qabtay xitaa laguguma kareen agagaarkeedaba laynaguma kareen qaaraday ku taallaba ma aynan aadneenba si aynan weligeenba ugu baahanin laakiin adoon iisa ogeyn oo dhag lagu qabta aanan jirin sidaad u ordaysaa tegaysaa meesha malakumood baa kuu fadhiya dhab waa ku soo qabanaya adaa lugahaaga ku raadsanaya adaa lacagtaada ku bixinaya adaa kharashkii baxsanaya adaa wakhtigaagii ku bixinaya inaad meeshaa gaarto waana meeshuu malkulmood kuu fadhiye qisada ugu cajaa'ibka badnayd garan maayo inuu sheekha keeni dooniyo in kale qisadii uu nabiyullaahi muxamed inooga sheekeeyey xadiidkii saxiixa kulley gadaasha dambey noogu iman doontaa nebiyullaahi sulaymaan ayaa beytulmaqdis buu joogay isagoo beytulmaqdis jooga oo nina ay sheekaysanayaan yaa malaku amar la soo siiyo waxaa la yidhi ninkaa sulaymaan la sheekaysanaya ardulhindi daqaa'iq dabadeed nafta kaga soo qaad halka diyaarad la raaca male hawl meeshaa lagu taga male daqiiqada dabadeedna halkaa inuu nafta kaga soo qaado wey waa yaabay ninkan halkan jooga bayt almaqdis ardu falastiin jooga ardulhindi kaga soo qaad nafta say ku dhici karaysaa laakiin laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun malaa'igta waxa la faro waa fulinayaan waa soo baxay baytulmaqdis buu iska soo maray nebiyullaahi sulaymaan buu u yimid waa la sheekaystay ninkiina waa la yaaban yahay indhuhu ku gubayaa wuxuu leeyahy ma ninkan halkan taageenee nebi sulaymaan wax danna aan ka lahayn ardi hindi wax kaxaynaya aan jirin seen xaggaa nafta oga soo qaadaa cabaar hadduu la sheekaystay wakhtigiina dhowaaday ayuu wuxuu yidhi hayeh nabaday marka hawl baa ii taalleh xaggee aaday malakulmowdki meeshii loo diray nafta inuu kaga soo qaado ninkii unbaa wuxuu yidhi nebi sulaymaano waxaan ku weydiiyey ninkan muxuu ahaa oo ninkan ma taqaanid maya waa malakulmowdkii wey ma anaanan garan siduu ii dhowray ninkan waxbuu maaganaa adigu iska kaa soo maray mooye waxbuu maaganaa ninkani anigana waa baqday siduu ii dhowrayay baan ka cabsaday sidaa darteeda nebi sulaymaanow inan ilaahay baa u yasiray wax walbaba hablii mulkan laa yenbagii liaxadin min alcaalamiin qof caalamka ka mida ah aan la siinin wasaharnaa lahu ariix waatuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala dabayshaa ilaahay u yasiray wuxuu yidhi nebi sulaymaano war lagu sii haye ninkan meeluuna iga gaarayninaan rabaa xaggeen rabtaa dabaysha amar sii ha iqaaddo ardilhinda igu tuurto hadda hadduu og yahay in malkulmowd meeshaa u fadhiya ka war halkiisa ma ka dhaqaaqi lahaa talo may isagaa lugihiisi ku doontay markaasuu wuxuu yidhi ma intaa uun haa haye amar buu siiyey dabayshiid markiiba waa dhufatay malakumowdu meeshii uu sii taagnaa saacaddii iyo daqiiqadii meeshii uu istaagay halkii unbuu nafti kaga qaatay uun aayar soomaaliyu ka soo baxay qofkan halkanaanu ku tukannay dad badan intay ka yimaadeen waddankii eraboorkay yimaadeen waa xanuunsadeen isbitaalka la geeye masaajidka alla keenay janaasadoodii cala tuul hadduu og yahay in halkan uu ku dhiman doono janaasadiisii ay taallo basaboorka citaataloo masii ooli lahaa mise waa jarjari lahaa marka wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut nebigana muxuu odhanayay salawaatu اllah wasalaamu caleyh ilaahay subxaanah wa tacaala hadduu damco qof inuu dhulku nafta kaga qaado jacala ilayha xaaja ilaahay wuxuu u yeelaa xaaje iyo dan waxa igu yaabadnaa waxyaabaha soo maray waxaa ka mid ahaa aan arkay qof baa wuxuu joogay waddankii soomaaliya qolooyinkan heese ah marka caafimaad baan rabaa yurub inaan aadaan rabaa oo maxaad yeelaysaa qolooyin kalena waxay yidhahdeen bal heesihiisaan rabna inaan ka faa'idaysanno fanaaniinta haye basaboor qof kale leeyaha la siiye waa la qaaday holan baa laga dejiyey waa heesay waa xanuunsaday meeshii buu ku dhintay qofkii basaboorka lahaa waa la geeyey maxaa u qoran inuu dhintay baa ugu qoran qofkan laakiin waxaa laga keenay meesha wadamadii yurub waxaa lagu keenay basaboor uunan lahayn qof aan u ekayn qofaan isagii ahayn wuxuunan xaq u lahayn buu ku socdaa wax dhowray ma leh maxaa yale waa shaqo malkumad wey baasaboor la ogaanaya male qof fiirinaya male wax dhowraya male wax walba waa soco albaabadaa laguu furaya gudaha markii aad geshid ee hawshii meeshii loogu talagalay ay gaarto malkumood baa kuu fadhiya kaa dabayshu ay soo qaadday adiga isku mid baa tihiin marka ma ogid meesha aad tegi doonteed u socoto ma naba tegi doontaa malakmood miyaa kuusii jooga mise kuuma jooga ma ogid weyaan marka noloshu wax la dheeraysta maaha maxaa yeelay meel walba sidaasoo kale weyaan wamaa tadri nafsun nafi ma oga maada tagsibu maxay kasban doontaa hadan berri wamaa tadri nafsun nafi ma oga biayi ardin dhulti ka oho tamuutu ay ku dhimanayso wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi faida jaa ajaluhum dadka ajashoodu hadday timaaddo faida jaءa hadday timaado ajaluhum geeridoodii wakhtigeedii hadday timaado laa yastakhiruuna daahi maayaan saacatan dib loo dhigi maayo laa yastakhiruuna dib loo dhigi maayo saacatan walaa yastaqdimuuna lana hormarin maayo wqaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwan alliya rasuul ba rumeeyo laa tulhikum yaysan idin mashquulinin ah amwaalukum ah xoolihinna walaa wlaadukum iyo amwaalukum xoolihiinna walaa wlaadukum iyo caruurtiinaba can dikr اllahi ilaahay dikrigiisa iyaan idinka mashquulinin wman yafcal dalika qofka sidaa yeela ee ay ka mashquuliyaan ilahay dikrigiisa weeye subxaanah wa tacaala faulaaika kuwa iyagaa hum lkhaasiruun waa kuwo khasaare weeye qofka awlaaddiisi iyo xoolihiisu ay ka mashquuliyaan ilaahay dikrigiisa subxaanah wa tacaala awlaaddaada waad dhashay laakiin allaha ku abuuray inay kaa mashquuliyaan maaha cibaadadiisa afar iyo labaatankaa saaca inaad tirahdid iyagaan u noqonaya addoon iyo khaadim iyo xilli aan anigu shaqo ku jiro maya saa laguma abuurin alle wuxuu yidhi qofka sidaa sameeya fa ulaa'ika kuwa iyagaa hum ulkhaasiruun annaga qofka reerkiisana ka adag shaqadiisana ka adag waa nin rag ah weeyaan salaad mayuunan tukan hadduu doono dantiisuu yaqaanaa baa la leeyahay oo dantu u yaqaano maxay tahay tii rabbigiiba seegya jalla wacala ardaal weeyaan aan waxba ahayn maxaa yeelay tii loo abuurayba hadduu garan waaye tu kalena inuu garto lagama yaabo yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alliya rasuulba rumeeyo laa tulhikum yaynan idin halaagin oo idin mashquulinin amwaalukum walaa wlaadukum iyo caruurtiinna can dikri illaah ilahay dikrigiisa waman yafcal dalika qofka sidaa yeela faulaa'ika kuwa iyagaa ah hum lkhaasiruun kuwa khasaaray weeyaan adduunya aakhiraba waa khasaareen waanfiquu mima razaqnaakum waanfiquu bixiya mima kii razaqnaakum aanu idinku risqi siinay waxaan ku siiyey wax ka bixi buu rabbi ku leeyahay min qabli ka hor wax bixi an yatiya intaysan imanin axadukum midkiin almowta geerida qofkiina wax ha bixiyo intaynan geerida u imanin oo hadhow markay geerida u timaado fayaquulu wuxuu dhihi doonaa fayaquula wuxuu dhihi doonaa rabbi yaa rabbi ilaahayow lowla akhartanii haddaad dib ii dhigi lahayd ilaa ajalin wakhti haddaad dib ii dhigi lahayd qariibin dhow ilaahu haddaad goor dhow un dib ii dhigi lahayd oo fa asadaqa markaa aan sadaqaysto oo wa akun aan noqdo min asaalixiin qof fiican oo suuban oo wax sadaqaystay oo ilaahay xaggii isu diyaariyey oo aakhira u go'ay yaan noqon lahaa laakiin jawaabtii waata walan yuakhir allah ilaahay dib u dhigi maayo nafsan ida jaaa hadday timaado ajaluha wakhtigeedii haduu yimaado xilligeedii hadduu yimaado ilaahay dib u dhigi maayo wallaahu ilaahay khabiirun waa allihii xog ogaal ah bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan qaala tacaala alla wuxuu yidhi xata ida jaa axadahum almowt xataa ida jaaa goortii uu yimid axadahum midkood almowta geerida qof iyagii ka mid a dadkii markii geerida u timaado qaala wuxuu dhahayaa rabbi irjicuunii ilaahumaad i celisid lacallii waxaa la arkaa acmalu saalixan camal wanaagsan inaan imaado ilaahu camal saalix inaan la imaadaa dhici karaysa ilaahu dib ii celi ilaahu dib ii celi hal salaad aan soo tukado ilaahow aan wax waxuun soo sadaqaysto ilaahow camal saalixa unan la imaado ilaahayow ilaahayow ilaahayow taasuu qofkii leeyahay laakiin fii ma tarakt marka wuxuu leeyahay rabbi irjicuunii rabbiyow iceli lacalii acmalu saalixa waxaa dhici karta camal saalixa inaan la imaado fii ma kii taragtu aan ka tegey wakhtigii aan soo dayacay hawlihii aan soo lumiyey cumrigii aan iga soo tegey inaan dib uga soo kabtaa dhici karaysa kala maya inaha kelimatun waa eray huwa qaailuha qofku kii yiri wa min xaggooda dambena waxaa ah barzakhun waxaa ka horeeya macnihii noloshan adduunka waxaa gadaasheeda oho ka dambeeya barzakhun baa ka dambeeya barzakh baa ka dambeeyaoo waa teed weeye adduunka inuu usoo laabto qofkii ma dhici karayso abadan qof aakhiro tegey oo dhintay inuu soo noolaadaa suurtagal ma aha ilaa yowmin maalin yubcauuna la soo saari doono ilaa qiyaami saaca ay ka dhici doonto halkaasuu ku jirayaa fa idaa nufika marka la afuufo fi suuri suurka marka la afuufo oo waa laba suur weeyaan midka hore dadku waa wada dhammaanayaan makhluuqa kulligood waa dhammaanayaan hadday dhammaadaan ka labaad marka la afuufayo waa soo wada baxayaan kan marka haddaba waa kii labaad weeye faida nufika marka la afuufo fi suuri falaa ansaaba ansaab ma jirto baynahum dhexdooda walaa yatasa'aluun waxna isweydiisan maayaan waad ogtihiino xataa qofku wuxuu ka carari doonaa sida ilaahay inoo sheegay dadkii dad ugu xigay wax la isweydiistaa ehel iyo qaraaba xoole iyo hanti waxaasoo dhan waa dhumayaan abadan faman haqulat waxa keliya jiraya waxa weeyaan faman haqulat qofkay cuslaato mawaasiinuhu ay mawaasiinu acmaalihi asaalixa faulaaئika kuwa iyaga hm اlmuflixuun waa kuwa liibaanay weeyaan wman khafad mawaasiinuhu qofkay miisaanadiisuna fududaadaan faulaaئika kuwa iyaga hm اlkhaasiruun faulaaئika kuwaasi aladiina waa kuwii khasiruu anfusahum naftoodu ay khasaartay fii jahannama khaaliduun jahannamo gudaheedayna ku waarayaan talfaxu waxaa gubi doona waxaa dubmi doona weeyaan wujuuhahum wejiyadooda waxaa dubaya annaaru naar baa gubaysa oo dubi doonta wejiyadooda waxaa gubaya ee hurin doona waa naar weyaan wa hum iyagu fiiha naarta gudaheeday kaalixuuna kaalixa waxaa la yidhaahdaa hilibka haddaad soo qaado neefki oo biyo badan digsigii la saaro hilibkiina aada ku ridid dab aad u kululna aad saartid dabka markuu sii dhammaanayaba qoryo aad sii gelisid biyuhu markay sii gursanayaan lagu daro dabku hadduu sii dhammaanaya lasii sii horiyo wakhti dheerna uu saarnaado hilibka iyo lafaha maxaa dhacaya y khalaas wey lafihii hilibkii waa kala daadanayaan kaalixa la sheegaya kaa weyaan macnihi kaalixa la sheegaya wakaa alam taku marka iyagoo dhan baa naarta intay dubato oo ay karkariso oo hilibkoodii baaba daadanaya lafyo taagtaagan baa soo baxaya wejigii talfaxu wujuuhahum wejiyadooda waxaa duban doontaa annaar wahum iyagu fiiha naarta gudaheeda ayaa kaalixuuna wejigoodao dhan diirkii iyo hilibkiiba looga daadin doonaa alam takun markaasaa lagu dhihi doonaa miyaynan alam takun sowma ahayn aayaatii aayaadkaygii tutla calaykum dushiinna mid lagu akhriya sowma ahayn aayaadkii qur'aanka dushiinna sow laguma akhrin jireen oo fa kuntum markaa idinku maydan ahayn biha aayaadka ilaahay tukadibuuna kuwa beeniya ilaa qowlihi laga soo gaaro markaa waxay dhahayaan kam labistum fi lardi cadada siniin kam labistum meeqaad ku nagaateen fi lardi dhulkii cadada siniina sanado cadad u saaxiiba meeqa sanayd horta intaad dhulkii joogteen imise sana ay ahayd qof walba waa la weydiinaya kii boqol sano gaaray iyo kii lixdan jir ahaa marka la weydiiyo dhihi maayo lixdan sanaan dhulka joogay laakiin wuxoo dhan waa shalay wey waxoo dhanba waa maalin qaala markaasuu isna wuxuu dhihi doonaa marka su-aashaa la weydiiyey qaaluu waxay leeyihiin labinaa waanu nagaannay adduunka waxaanu joognay yowman maalin aw bacda yowmin ama maalin gelinkeed waxaanu soo marnay taroma maalin bahayd adduunka mise maalin gelinkeeda ahaydoo nus maalin baanu joognay sidaasay leeyihiin oo boqol sano uu joogayba hal maalin bay la mid tahay kontonkii sana uu noolaaba waxay la mid tahay nus maalin maalin gelinkeedunbay la mid tahay fas'al ilcaadiina kuwa wax tiriya bal ha la weydiiyo qaala markaasaa waxaa lagu leeyahay in labithtum ay maa labithtum weeyaan maydan nagaanin dhulka maydan ku nagaanin ilaa qaliilan wax yar waxay ahaataba wax yar bay ahayd cumri kastoo lagu siiyaba wax yar weeyaan low annakum haddaad idinku tihiin taclamuuna kuwa garanaya afa xasibtuma waxaad moodeen annamaa khalaqnaakum inaan idiin abuuray buu leeyahay rabbi cabathan cayaar faida darri waxaan macno lahayn in la laiska kiin abuuri miyaad u malaynaysaan inaan idin abuuri miyaad u malaynaysaan wa annakum idinku ilayna xaggayo laa turjacuuna aan laydiin soo celin doonin inaan laydiin soo celinaynin miyaad u malayseen wqaala tacaala alla wuxuu yidhi alam yani liladiina aamanuu alam yani miyaynan u muddoobin liladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey an takhshaca quluubuhum qalbigooda inuu khushuuco lidikri illaahi inuu u khushuuco iyo wamaa nasala wixii la dejiyey oo min alxaqi ah walaa yakunuu inaysan noqonin kaladiina kuwii oo kale uutulkitaaba kitaabka la siiyey min qablu horay fataala waxaa dheeraaday calayhim dushooda alamadu wakhtigiibaa ku dheeraaday faqasat markaasee waxa qalalay quluubuhum qalbiyadoodiibaa qalalay wa kaiiru minhum in badan oo iyaga ka mid ahna faasiquuna weeyaanba wاlaayaatu fi lbaabi kaiiraة macluuma aad bay u badan yihiin waana la wada garanaya وcan ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi akhada rasuulu اllahi salى اllahu alيh ali waslm bimankibi xadiidka horuu inoo soo maray akhada rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam rasuulka alle waa qabtay bimankibi garabkayguu qabtay faqaala markaasuu wuxuu yidhi kun fi dunya adduunyada waxaad noqotaa kaannaka sidii adiga oo hariibun ah qof hariib ah aw caabiru sabiilin ama mid wada goynaya oo musaafir ah oo meel ku yara nagaaday kadibna sii soconaya sidii qof musaafira noqo ama qof musaafir aho meel intuu ku nagaaday haddana kasii dhaqaajinaya wa kaana bna cumar hadalkaa yar cabdulaahi bni cumar wuxuu dhihi jiray waxa uu ka dhaxlay iyo waxa uu ka fahmay oo ah cabdulahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma yaquulu wuxuu dhihi jiray idaa amsayta haddaad galabaysato falaa tantadir asabaaxa waaga inuu kuu beryaha sugin camalkaaga saalix dhihin beraan samayn doonaa waaga markuu beryahan samayn doonaa wida asbaxta haddaad waabariisatana falaa tantadir ilmasaa'a galabta ha sii sugin wakhud min sixatika caafimaadkaaga qaada xilligiisa oo ka faa'iidayso limaradika xilliga xanuunsantahay uga faa'iidayso wa min xayaatika noloshaada ka faa'iidayso limowtika geeridaada uga faa'iidayso rawaahu اlbukhaariyu wa canhu waxaa laga wariyey cabdullahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalama qaala wuxuu yidhi maa xaqu mri'in muslimin lahu shayءun yuusii fiihi yabiitu laylatayni ila wwasiyatuhu maktuubaة cinda ra'sih cabdulahi bn cumar wuxuu yidhi waxaa nebiga ka maqlay salawaatu اllah wasalaamu caleyh isagoo dhahaya ma xaqu mri'in muslimin qof muslim ah xaq uma laha qofkaasoo lahu leh shayun shay leh yuusii fiihi tahay inuu dardaarmo qof muslim ah xaq uma laha qofkaasoo leh yabitu inuu baryo xaq uma laha leylatayni laba habeen ilaa hadduu baryo labadaa habeen wa wasiyatuhu dardaarankiisu maktuubatun waa inuu qoran yahay cinda rasihi ama cindahu agtiisa waa inuu yahay lafdigii kalena cinda rasihi buu ahaa macno waxa loola jeedaa uun dardaarankaaga waa inuu kuu qoran yahay waa in reerku ku og yihiin haddaan dhinto buuggan dardaarankiibaa ku qoran dardaarankayagii waa kan ha la fuliyo sidan ha loo fuliyo maxaa ku qoran hebel intaasuu igu leeyahay heblaaye intaasay igu leedahay intaasaan anigu wax ku leeyahay leanna haddaad dhimato xooluhu waa dhaxal wey waxaad adigu lahaydee dadka kaaga maqnaana waa in la og yahay waxa lagugu leeyahayna waa in la ogyahay si xoolahaaga looga saaro labada dhinacba waa in war loo hayo waxaa kaloo bannaan qofka inuu yidhaahdo aniga meel heblaaye ha laygu duugo magaalada uu ku nool yahay laakiin meydkayga ha la qaado oo waddankaygii ha loo celiyo sunnada ka mid maaha waxa kaloo bannaan qofka inuu yidhaahdo hebel iyo hebel ha y dhaqaan waa bannaan tahay hebel salaadayda ha ku tukado waa bannaan tahay janaasadayda waxaasoo idil waa bannaan yihiin inuu qofku dardaarmo xoolihiisana ulu baa loo ogolyahay uluka waa inuu dardaarmo uu yidhaahdo sidaa iyo sidaa ha la yeelo iyadana waa bannaan tahay marka maa xaqu mri'in muslimin qof muslim ah xaq uma laha lahu qofkaasoo leh shay-un yuusii fiihi shay u dardaarmo yebitu inuu baryo leylatayni laba habeen ilaa wa wasiyatuhu dardaarankiisu maktuubatun waa inuu qoran yahay cindahu agtiisana yahay muttafaqun calayh waa inaad wax ka bedeshaa waa inaad wax ku dartaa wax walba waa inay sidoodii yihiin muttafaqun calayh wa hada lafd اlbukhaariy wa fi riwaayati limusliminna waxay odhanaysay yebiitu alaa layaalin saddex habeen inuu baryo qaala bnu cumar wuxuu yidhi xadiidkaas sidai ugu camalfalay dhowr hadda cabdulahi bni cumar wuxuu yidhi maa marat calaya leylatun habeen maa marad imaynan soo marin calaya aniga dushayda leylatun habeen ima soo marin mundu xilligii laga bilaabo samictu aan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalam qaala dalika inuu sidaa yidhi ilaa hadday isoo martay habeenka wa cindii wasiyatii aniga dardaarankayga waa ii yaallay warqadii dardaarankaygu ku qorna waa ii taallaa halkaas reerkayguna waa og yahay haddaan dhinta halka unbaa hawl laga bilaabaya sidaasaana wanaagsan qofka muslimka ah laakiin qofka haddaad tiraahdo dardaarankaagii ma kuu qoran yahay warkuu kaaga bilaabay waa balaaya ku aragtay maxay tahay waxaas aadinaysid hmm. maxay tahay habaarkii waxa war ma ahe noloshani ma aha wax la siiyey ilaahay subxaana wa tacaala ma meel buu kuugu qoray mise waa laguu waxyooday inaad siddeetan iyo sagaashan iyo boqol gaarayso ka siddeetanka jira haddii la weydiiyo wuxuu jeclaanayaa boqol in looga dhigo ka boqolka jirana boqol iyo toban iyo labaatan iyo xooga in wax loogu sii daro lamaba gaarayaba adoo saa u sii jecel oo adduun uu ku hor ordayo unbaa lagu soo qabanaya xadiidka nebigana waa tuu ahaa qofka waayeelka ah qalbigiisa laba shay dhalinyari waxay ku yihiin dhallinyari ku yihiin oo ah xub dunya adduunyada jacaylkeeda iyo almal ididilada soomaaliduna waxay tidhahdaa lixdan jir iyo lix jecladii weeyaan markaasuu xoolo urursi bilaabayaa iyo inuu faraqa meel ku gunto iyo wixii la mid ah wa can anas bni maalikin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi khata nabiyu sala allahu alayh waalih wasalama khutuuta nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkan waxaa warinaya anas meelaha qaarkoodna cabdulahi bn mascuud meelaha qaarkood waa kala duwan yihiin saxaabaha ka cabdulahi bn mascuud waynu arki doonaaba anas bnu maalik wuxuu yidhi khaa nabiyu sal اllahu alayh ali wslam nebiga alle ayaa jeexjeexay khuuuطan khadad buu jeexjeexay faqaala markaasuu wuxuu yidhi haada alinsaan kani waa insaankii weeyaan wahada ajalhu tanina waa geeridiisii fabayna huwa kadalik qofku xilli uu socdo weeyaan id jaءa khaط اlaqrab id jaaa waxaa ku imanaya alkhad alaqrabu wakhti ee khadkii u dhowaa khadka siduu ahaana waa kan xadiidka soo socday ku qoran tahay rawaahu albukhaariyu wa can ibni mascuudin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi khata nabiyu sala allahu alayhi waaalih wasalam khatan murabaca nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa jeexay khad afargees ah murabac waa afargeeskii wey wata hoosta hoose kitaabka uu sidaa inoogu sameeyey wa khaa khatan fii wasatih khaarija minhu dhexda dhexe ayuu nebigu wuxuu ka bilaabay xariiq khaarija minhu afargeeska ka dhex baxaya oo bannaanka aadaya waa khadka dhexe ee dheere bannaanka u baxaya markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhata khutatan sigaaran khadad yaryarna nebigu wuxuu ka jeexay ilaa hada aladii fi lwasat kan dhexda ah ayuu nebigu ka jeexjeexay salawaatu allah wasalaamu calayh sidee u jeexjeexay weeye jaanibkiisa xagga dhexe ayuu nebigu ka jexjeexay fa qaala markaasuu wuxuu yidhi haada alinsaan xariiqa dhexe meesha uu ka bilaabanayo waa insaankii weeye ama meeshan xarigan waxa ku dhex jira xariiqdan afargeeska waxa ku dhex jira waa insaankii weeyaan waa kow haada alinsaanu kani waa insaankii weeyaan wahada ajaluhu muxiiطan bih afargeeskan aad arkaysaanna waa ajashiisii dhinac walbay ka jirtaa waa gurigan afartiisa geesa inagu wareegsan ama albaabkaasaad ka baxaysa ama albaabkaasaad ka baxaysa ama albaabka kale darbiga inaad ka dhex baxdo ama in gurigan adigoo ku dhex jiray lagu waayaa suurtagal ma waa inaad dhinacun oga baxdaa ama kor oga bax ama hoos oga bax meelun waa inaad ka baxdaa macnuhu waa maxay dhan aad oga baxdaba geeridii baa kugu hareeraysan wey adduunyadaadii geeridii baa sidaa ugu hareeraysan wa haada tanina ajaluhu weeyaan marka nebigu wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam aw qad axaata ama waxaa hareereeyey bihi waa lagu hareereeyey ajashi nahashahu hada marka nebigu wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam wahada alkhuطaة الصigaaru alacraad khadadkan dhexdhexe ma aragtaan waa alacraadu wixii masaa'ibta ahaa weeyaan fain akhta'ahu haadih haddii musiibadan ay qofkii gafto maanta nasiibkaan leeyahay ma ogtahay baabuur baa i kala goyn gaaray buu leeyahay laakin nahashatu haadi tu kalaa sugaysa soomaaliduna waxay yidhahdeen balaayo intay kaa maqan tahay kayrkaabay ku maqan tahay ninkii kayrkii loo xiro maxay ti kalena adna sooqayso musiibadu waa sidaas wey maalinna waa adiga maalinna waa saaxiibkaa wain akhطأa haada hadduu tani gafo wain akhta'u haada tan hadday gaftana nahashathu haadi tana ku dhacaysa siduu marba mid ay ugu dhacaysa midna u gafaysa midna ugu dhacaysa midna u gafayso ajashi baa imanaysa ma gafaysa iyadu wahadihi suuratu tanina waa suuradiisii weeyaan sheekhu marka sidaasuu inoogu tilmaamay sidaasay saxaabada u tilmaameen وعn abi hurayrata waxaa laga wariyey radي الlahu tacalى canh abu hureyre wuxuu oranayey radي الlahu tacalى canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh walih waslm qaala nebiga wuxuu yidhi baadiruu bاlأcmaali sabca baadiruu la degdega biاlأcmaali acmaashii la degdega sabcan toddobo intaynan idinku soo degin toddoba shay intaynan idiin imanin acmaashii saalix ahayd bobsiya toddobada shay oo inoo imanaysaa jirta oo mid hadday ku gafto tu kale way imanaysaa mid baase jirta aan ku gafaynoo geeridii ah intaynan toddobadaasoo geeridu ay ka mid tahay kuu imanin acmaashii saalixayd la imow boobsi maxaa yeele toddobadaa mid ka mid a ah kugu dhacaysa bini aadam baa tahay inay ku gaftana lagama yaabo toddobadaa mid ka mid ah ama waa kugu wada dhacayaan ama badankooda kugu dhacaya ama mid ka mid a ah kugu dhacaysoo geeridii ah khasab wey inay midi kugu dhacdo baadiruu la degdega bilacmaali acmaashii la degdega sabcan toddoba kala degdega weeyaan oo maxay tahay hal tantadiruuna ma sugaysaan ilaa faqran faqri mooyaane oo faqrigaasoo mansiya ama munsiya wax halmaansiinaya qofka hadduu faqriga kaa bato oo kaa bato wax walba waad halmaamaysaa aw hinan ama hodantinimo mudqiya qooq iyo kibir qofka ku keenaysa maalintuu xoogaa helo qofkii waxaad arkaysaa isagoo kaa hawagedistayba meeshaad aadi jirteen iyo meeshaad wax ka cuni jirteen wax kama cuno gaariguu raacayay waa bedelay gurigii u deganaa waa bedelay xaafadii waa ka guuray saaxiibadii waa bedeshay saaxiibba cusub buu samaystay marka waa kibraya weyaan ra istanaahu dii wey ilahay sheegay subxaanah wa tacaala aw maradan ama xanuun baa kugu soo foodlay mufsidan fasaadinaya jirkiibuu fasaadinayaa buu kaa qaadaya eh, adigoo dhan buu ku tabartirayaa sariirtu ku saaraya ilaa caqligaaga uu marka dambe la tagaba aw haraman ama gabow kaasoo mufanida qofka baabi'inaya haram iyo gabow weeyaan qofka e, dedejinaya eber ka dhigaya hmm, gabowgii qofka waa eber buu ka dhigayaa hmm oo macnuhu waa maxay caqligii buu tegsiinayaa awooddii buu tegsiinayaa qofkii marka waxaad arkaysaa ordi jiray maalinta dambe waa taagtaagsanaya hadduu ord u boodi jiray maalinta dambe waa kudkududsanaya hadduu ahaa labadiisu lugood mid ku socda ul saddexaad buu raadsanaya bakooradii buu raadsanaya wahaakada garabka i qabtuu leeya ankace gabowga marka waa fool xumeeyey qofkiisii aw amase mawtan geeri mujhiza qofka diyaarinaysa aakhire iyo qabrigii u diyaarinaysa aw idijaalu baa imanaya fasharun isaguna waa shar haa'ibun maqan oo yuntadaru la sugayo aw isaacatu weeyaan saacaddii wsaacatu adhaa waamar saacadduna intaba waa ka degdeg badan tahay waana dhaqso badan tahay xadiiku laakiin sanadkiisu waa daciif weeyaan rawahu tirmidiy waqaala xadiiun xasan xadiiku sanadkiisu daciif weya axaadiid kaloo saxiixa jirto macnahaasoo kale leh laakiin meelo kale ay iman doonaan wa canhu waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi abu hurayra qaala rasuulu lahi sal اllahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi rasuulka wuxuu yidhi salawaat اllah wasalaamu alayh akiru waxaa badisaan dikraa xusuusashada haadim midka burburiya aladaati macaaniyada midka macaaniyada burburiya xusuusashadiisa badiya oo macnuhu waa maxay ka geerida geeridii baa loola jeedaaye dadkii isjeclaa qofku xoolo kastuu haysto haduu og yahay inuu dhimanayo talow macaawan dhimanaya xoolihiisii ku raaxaysan maayo qofka faqiirkaee saboolka ahna faqrigiisii iyo saboolnimadiisii haduu og yahay inuu ka tegayo macno la yeelan mayso dhibna ma laha marka sidaa darteeda adduunkan inaadan ku waarayni inaad ogaatid baa la doonayaa inaad qabriga inaad gelaysid ood isu diyaarisid baa la rabaa airuu xusuusashadii badiya weyaan airuu badiya dikra xusuusashada haadimi ladaat kan macaaniyada kala qaada yacni almowt geeridii wey rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan wacanhu waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu wacanhu waxaa laga wariyey ubay bna kacabin radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka alle wuxuu ahaa xusuusashada badiyasa uma dhihin dhegayso nebiga siduu ummadda u xusuusan jiray nebiga wuxuu ahaa salawaatu اllah wasalaamu calayh idaa dahaba hadduu tago huluthu leyl saddex meeloodoo meel habeenkii qaama waa kacayey fa qaala markaasuu wuxuu dhihi jiray magaalada madiine dhawaaq dadka qaarkii ay maqlayaan nebiga wuxuu dhihi jiray idaa dahaba hadduu baxo huluhu leyli habeenka saddex meeloodow meele qaama waa kacaya faqaala wuxuuna dhihi jiray yaa ayuha nnaas hoy dadow udkuruu xusuusta udkuru llaha ilaahay xusuusta xuskiisa badiya jaa'at waxaa timid alraajifa aakhirada tii gelgelanaysa weeyaan tatbacuhaa iyadoo dabagelaysa alraadifa tii sii dhabarjeedisay raadifadu waa tii fangashay weeyaano waxaa loola jeedaa adduunyadii oo dhabarka jeedisay bay dabagashay aakhiradii way timid iyadoo soo qaabishay adduunkiibay dabagashay iyadoo dhabarka jeedisay jaaa almawtu bima fiihi jaaa almowtu geeridii baa timid bima fiihi iyadoo waxay xambaarsanaydna xambaarsan jaaa almowtu bima fiihi qultu waxaan iri buu yidhi ubay bna kacab marka yaa rasuul allah inii ukhiru salaata calayk anigu waxaan badiyaa saligaaga nebiga salligiisa ayaan badiyaa markaa nebiga salligaagaan badiyaa salliga nebiga oo la badiyo waa wax wanaagsan weeye qofka inuu leeyahay xilli uu nebiga ku saliyo oo uu badsado boqol laba boqol saddex boqol kun waxaad laba kun saddex kun in allaaliya intaad kari karto aad bay u fiican tahay laakiin dadka qaarkii siday moodeen maaha oo waxaad arkaysaa qof nebiga ku sallinaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh haddaad aragto oo maalin labaadna aad aragto warkan suufi u noqday baa la leeyahy war ma ahe waaba ajarka meeshii laga doonan lahaaba darajada wixii lagu gaari lahaa weeyaan jaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam baan u tegey waxaanan ku idhi yaa rasuul allah inii ukiru anigu waa badiyaa asalaata calayka inaan adigu kugu salinayo fakam ajcalu laka min salaatii fakam imisaan ajcalu laka adiga kuu yeelaa min salaatii salaadayda faqaala nebiga wuxuu igu yidhi maa shiti intaa doonto boqol maan ka dhiga kun maan ka dhiga laba kun maan ka dhiga intaa rabtid qultu waxaan idhi arubcu ka waran rubc haddaan ka dhigo qaala wuxuu yidhi maa shita intaad doonto maa shita intaad doonto fain zidta haddaad ziyaadisidna fahuwa khayrun laka aday kuu khayr badanta haddaad sii kordhisidna qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku iri fanisfu wakhtiga aan anigu tukada mooye inta kale nuskii ma ka dhiga qaala nebigu wuxuu yidhi maa shita had intaad doontid fain zidta haddaad kordhisidna fahuwa khayrun laka qaala waxaan iri biri qultu waxaan iri fauluain saddex meeloodow laba haddaan ka dhiga ka waran qaala wuxuu fain zidta haddaad kordhisidna fahuwa khayru laka qultu waxaan idhi ajcalu laka salaatii wakhtigaygoo dhan waxaan gelinayaa salaadayda salaadaadaan gelinayaa kullaha dhammaantii qaala nebigo wuxuu yidhi idan haddaba tukfa hamuk hamigaagoo dhanna waa lagaaga fillaanayaa wayukfar laka adigana waa laguu dhaafaya dembuka dembigaaga waa laguu dhaafaya adduun waxaynu raadinayna waa max hamiga iyo kurbada in haysata in laynaga qaado aakhirana waxaan raadinaa maxaa ugu weyn inaan janno galno dembigeenna la dhaafo labaduba salliga nebigay ku jiraan salawaat ullah wasalaamu calayh marka ubaya bna kacab wuxuu leeyahay wakhtiga aan ugu talagalay xilli nebigu ku salinayay oo xilli istikfaartu la imanayay oo xilli qur'aanku akhrisanayay oo xilli wakhtiyo badan baa jiri uu qaybsaday marka qaybtan marka aan ugu talagalay ka waran haddaan ka dhigo rubuc haddaan ka dhigo ulu haddaan ka dhigo uluayn haddaan marka xilligii oo dhan waxaan gelinayaa wakhti aan salaatuleil tukanayo mooyaane inti kale nebigan ku salinaya salawaat ullah wasalaamu aleyh saas weye macnuh rawaahu tirmidiya waqaala xadiiun xasan wallahu subxaana wataala aclam